ku celinayna insha allah xale xoogaa degdeg bay ahayd fi saxiixi waxaa ku sugnaa can abi hurayrata radi allahu canhu fi saxiix haddii uu yidhaahdo ama muslim iyo bukhaari buu uga jeedaa ama muslim ama bukhaari uga jeedaa laakiin xadiidkan marka bukhaari buu ku sugan yahay can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wasalam wuxuu ka wariyey qaala nebigu wuxuu yidhi idaa qada allahu اlamra ilaahay haddii uu arrimu xukmiyo fi samaa'i samada uu ku xukmiyo oo arrintaas ay maaragtay dhulka ay ka dhacayso darabati oo macnaa waxyiba waxyoonaya amarkuu ilaahay soo bixinaya subxaana wa tacaala darabat ilmalaa'ikatu malaa'igta waxay isku dhufanaysaa biajnaxatiha garlabada garbooda isku dhufanaysaa khadacaanan liqowlihi iyagoo qowlka alla u khuduucsan oo khushuucsan ayay garbiyay dhay isku siinayaan kaannahaa silsilatun waaba iyadoo silsilad lagu dhuftayoo calaa safwaanin dhagax sisir markii lagu dhufto silsilada qaylada qaylada ka yeeraysa oo kale ayaa qayladii u malaynaysa yanfuduhum daalik codkaa waa wada gudbaya ma garan oo maaragtay sawdkaasi ayaga dhan waa wada gaaraya xataa idaa fuzica markii la argagax bixiyo can quluubihim quluubtooda markuu argagixi ka baxo oo waxyigii uu dhammaado waxaan u khuduucayaan waxyiga alle subxaana wa tacaala qaaluu waxay odhanayaan maadaa qaala rabbukum rabbigiina muxuu yidhi jibriilaa la weydiinayaa jibriilaa marka u jawaabaya xadiid kale noo sheegi doono qaaluu waxay yidhaahdeen allah wuxuu yidhi ay qaala rabbukum alxaqa wax xaqaho dhabahoo yidhi macnaa wixii baa loo sheegaya alla uu soo xogbiyey subxaana wa tacaala wa huwa isaguna alcaliyu اlkabiiru allaha sarreeyo oo weyn waa fayasmacuhaa hadalkii malaa'igta loo waxyoonayay oo dhacdadii ah ayaa waxaa maqlaya mustariqu samci jinniga maqalka xado oo warkaa malaa'igta loo waxyoonaya ayay xadayaan ah. ilaahay haddii oo rabo uu ka xifdin karaa subxaana wa tacaala dhammaan inaysan maqlin wuu heli karaa laakiin waxyaalo yaryaray maqlayaan si loo ogaado dadka waxaa ku baadiyooba iyo dadka loo ogaado waa imtixaan waayo ilaahay waa ka wada xifdi karaa haddii uu rabo subxaana wa tacaala wax badanna waa laga xifdiyaa laakiin marmaray dhacaysaa markii horena waa badnaan jirtay intaan nabigeenna lasoo bixin calayhi isalaatu wasalaam laakiin markii nabigeenna lasoo bixiyay aad bay u yaraatay wa mustariqu samci kuwa maqalka xadana haakadaa bacduhu fowqa bacdin sidaabay isu kor saaran yihiin buu dhahay wasafahu sufyaan sufyaan ibnu cuyeyne ayaa wuxuu ku tilmaamay bikafihi gacantiisa fa xarrafahaa dhinacoosaa gacanta u leexiyey wa baddada bayna asaabicihi farihiina waa kala taagay marka macnaha iyagoo saan u nadaamsan ma iskorayaan si toosa ah oo kan lugihiisa kan madaxiisay ku aadan yihiin laakiin iyagoo iskoraya saanay u kala waxaysmayaan soo maaha sidii janaysika camal oo kale calashaan maxay uga jeedaan sa-aana isu kor kor saareen soo maaha kan hadduu ku dhaco dhammaan inuusan isu wada marin oo kan hadduu shihaab ku dhaco inuu mid ungafo waxuun ay ka baxsadaan taasay ula jeedaan marka sufyaan markaa sidaasu u tilmaamay fa yasmacu kan ugu sarreeya ayaa wuxuu maqlayaa oo samada u dhow alkelimata kelimadii waxyiga ayuu maqlayaa oo malaa'igta amarkii la siinaya inay waxyaalahaas ay dhacayaan waxyaalaha qabta la dhahaya kelimadii marka soo dafaya fa yulqiihaa markaas wuxuu u tuurayaa ilaa man taxtahu kanu hooseeyu u sheegayaa uma yulqiiha alaakharu kan kalena wuxuu u sheegayaa ilaa man taxtahu kan ka hooseeya oo isaga uu dul saaran yahay say isusugu dhiibdhiibaayaan kan uga hooseeya markii loo dhiibo waa uu la ordayaa marka xataa yulqiihaa midka ugu hooseeya ilaa uu ula ordo oo calaa lisaani saaxiri ninka saaxirka ah awilkaahini ama kaahinka ayuu faraha ka saaraya kaahilku waa ninka qeybkan wax ka ogaha yidhaahda oo shayaadiintaasu marka la shaqaystaan fa rubbamaa waxaa dhici karta adrakahu shihaabu shihaabkii inuu helo qabla an yulqiyaha kelimadii uu maqlo intuuna gaarsiinin ooba kelimadii uu maqlo ay meeshaa ku dhammaatay uusan maaragtay dhicin baaba dhici karta oo mararka qaart waa laga xafidaaho midka ugu horreeya dafaysaa marka kaa markay dafto khalaas waxa weeye asaga waa u dhammaatay wa rubbamaa alqaaha waxaa dhici karta inuu kelimadii kan u gudbiyo qabla an yudrikahu intaan shihaabku haleelin ee marka uu gudbiyo asaga ay la tagto madfacii oo shihaabku lagu soo tuuro oo la tago fayakdibu yakdibu macahaa markaasuu ninka kaahinkaa markii loo geeyo ama shaydaanka wuxuu sheegayaa macaha halkii mid oo runtahaydoo samada laga keena iyadana si xaaraanoo kusoo qaatay ee sax kuma soo qaadan mi-ata kidbatin boqol beenadoo kusoo ku dhex daraya markii la war ninkan beenta badan maxaa maanta dhan oo boqolka beenood sheegaaya maxaad maanta dhan ugu sii socotaa ninkan qeyb waxuu ka og yahay lama arkee dadkii baa shaydaankii iyo waa la isxasan wuxuu leeyahay fa yuqaalu markaasaa waxaa la leeyahay alaysa miyuusan ahayn qad qaala lanaa kii noo yidhi yowma kadaa wa kadaa maalintaa iyo maalintaa kadaa wa kadaa waxay waxaasow kii noo sheegay taasina markaa ay run noqoto hashi reer hebel oo la quustooo laga waayey geed halkaas oo xagara iyo meeshaasi daaqaysaa uu leeyahy nin saas yaso agoo hebelaa ah haysaa laleeyahy meeshii baa laga soo wadaya alla run badanaa laleeyahy marka boqolkii beenood oo kale taasaa marka lagu hilmaamaya fa yusdaqu ninkii waa la rumaynayaao bitilka alkelimati kelimadaa runtaa allatii taasoo sumicad min asamaa'i samada laga soo maqlay boqolkii beenood halkaasuu ku barxaya oo maaragtay ku caana maalaya taasina marka waxay waa imtixaan waayo taa waxaad ku dareemay dadkan oo dhan <clears throat> oo ahlu khuraafada ah oo ahlu dajalka ah shaydaan u adeego xataa kuwa qubuurta dhex jooga oo dhahayo owliyadu waa idin maqlaysaa oo owliyadu waa idin arkaysaa dhahayo culammadu waxay sheegeen iyo kuwa xataa asnaamta jooga shayaadiinaa ka soo baxaysa qabrigii maantana qabriga cabdulqaadiruu joogaa qabri weliyow joogaa shaydaana inta u soo baxo oo cayaan oo loo jeedo oo waxay aniga sheekh hebelaan ahay kana kuwa kaloo umar qaato faray aniga sheekh hebelaan ahay aniga sheekh hebelaan ahay markaasuu qofkii labaa dadku kala waay qaar wax alla wixii khuraafaadkaasoo iska rumaysanaya qaarna waa inkirayaan laakiin hadhow markay runta arkaan waa isaga khudwacaya taa marka waxaa lagu galan karaa inaad ogaatid waxaa jira awliyaa uraxmaan iyo awliyaa shaydaan ilaahay iyo shaydaan owliyadiisa qolo walbana karaamay leeyihiin awliyaau shaydaan shaydaankay la shaqaysanaya waa caabudayaan waxbuu u samaynayaa marka daawo talyaan uga keenaya waxbuu meelaha uga soo xadaya waxyaalaha sirta iyo waxyaalaha akhbaartaas usoo ogaanaya soo maaha qabriga intuu uga soo baxo kuleeya kani waa sheekh fulaan waa kula hadlaya shayaadiintii marka u adeegaya waxaa lagu gartaa marka awliyaau shayaadiin inay cibaadada alle ay ka fog yihiin oy fusaqo ay yihiin oo maaragtay ay jiniga ay caabudaan oo salaadaha aysan xafidin oo xaaraamta iyo haweenka ajaanibta iyo saqajaanimada aysan ka fogaanin saasaa lagu yaqaana awliyaa uraxmaana karaamada waxaa lagu yaqaanaa inay waajibaadka ay xafidaan cilmiga sharciga inay xafidaan inay waraca yihiin inay maaragtay beenta ay ka fog yihiin marka iyaga khawaariqda lagu arko waxa weeye waa mid alla xagga raxmaanka looga karaamay midda kale miday dad ugu faanayaan maaha intay qari karaan waa qarinayaan markii maryama oo maaragtay eh, nabiyullaahi zakariya oo agtida risqiga ka helay annay laki haadaa markii la yidhi qaalad huwa min cindi illah ilaahay xaggiisa oo ka yimid ina allaha yarzuqu man yashaau bikayri xisaabin intaas iskaga gaabsan marka dad badan waxaa maaragta yacni ka qaldan dadkan oo khuraafaadka wax waa lala hadla laakiin waxaa la hadlaa iyagu malaa'igay u malaynayaan iyo owliyey dad waa shayaadiin rabta inay baadiyayso soo maaha shayaadiintii marka qofkii aan aqoonin haddii la tuso wuxuuley waa malaa'ig way markaasuu ninkii ninkiioo faajira karaamaadkiisa beenta ayuu marka uu uu rumaysanaya soo maha marka xataa sheekh islaam wuxuu ley dadaa waxay leeyihiin intay dhahaan shiikhow noo gargaar ay leeyihin waa noo soo gurmatay markaasa war aniga maan wax idin soo gurmadee jinni waaye oo dadka isu ekaysiinaya ma garan jinni dadka isu ekaysiinaya waaye marka waxyaalahaasoo dhanaa marka u adeegaya marka waxaa la rabaa inaad kala ogaato dadkan shayaadiina u adeegaysa waxyaalo karaamaad loo malaynaya u samaynayaan marka hadhow waa inaad garatid laakiin dadkay u samaynayaan waa dad sharciga iyo khayrka ka fog oo shayaadiinta caabudo oo wejigooda sarta ka muuqato waxa ay marka qaybiyaadkaas oo maarata halkaas kelimo lasoo cado iyo waxyaalahaas iyo jinniga adeegiisay dadku isticbaadsanayaan nacam wacan nawaas bni simcaan waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam xadiidkan xadiid kale uu dhow yahay idaa araada allahu tacaala alla haddii uu doono an yuuxiya inuu waxyoodo liamrin amar hadduu rabo inuu u waxyoodo oo macnaa arrin dhacdaa oo malaa'igta la ogeysiinayo koonkan ka dhacaysa oo takallama bilwaxyi ma garad waxyigu ilaahay ku hadla oo waxyiga uu ku hadlo akhadat isamaawaatu minhu rajfatan samadii iyo dadkii jooga waxaa qabanaysa gilgilan waa ruxmayaan haybo oo kalaamka alle ay ka haybaysanayaan subxaana wa tacaala iyo tacdiim alle la weyneynayo aw qaala wuxuu racdatan argagax shadiidatan oo aad iyo aad u daran khawfan min allahi tacaala iyagoo ilaahay ka baqayo dadka iyagoo ilaahay ka baqayo marka haddii ahlu samaawaad ay saa u baqayaan maxaad u malaynay fa idaa sumica faidaa samica markay maqlaan dalika ahlu samaawaati markay maqlaan saaciquu ayaga dhan wax suuxsanay noqonayaan cabsi alla darteed wa kharuu lilaahi sujadan ilaahayna u sujuudayaan fayakuunu wuxuu noqonayaa awala man yarfacu ra'sahu qofka madaxiisa kor u qaada jibriil ayuu noqonaya oo asaga hadda waa sayidka mudaaca innahu laqowlu rasuulin kariim dii quwatin cinda dilcarshi makiin waa rasuul amiinahoo awood leh cinda dilcarshi allaha carshiga u saaxiibkan agtiisa makiinin mid makaano iyo darajo ka jooga ilahay agtiisa qiimo kale mudaacin tama halkaa waa laga dambeeya oo malaa'igta galayaa ka dambeeya amiin oo haddana amiin marka asagaa sayidulmalaa'ika iyaga isaga ah marka fa yakuunu wuxuu noqonayaa awalu man yarfacu ra'sahu jibriilu noqonaya fa yukallimuhu allaahu ilaahay wuxuu kula hadlayaa min waxyi waxyigiisa maa araada waxuu rabo waxaa iyo waxaasu u sheegaya allah subxaana wa tacaala uma yamuru jibriilu jibriil wuxuu soo marayaa cala almalaa'ikati malaa'igtii min kor ilaa hoos kullamaa mara bisamaa'in markuu saba uu soo maraba sa'alahu waxaa weydiinaya malaa'ikataha malaa'igtooda weydiinaya waxay odhanayaan maadaa qaala rabbuna yaa jibriil jibriilow rabbigeenna muxuu yidhi fayaquulu jibriil wuxuu leeyahay qaala alxaqa ilaahay wa xaqahu sheegay wixiina waa u sheegayaa marka wa huwa isagana alcaliyu allihii sarreeyo alkabiiru ee weynaa fayaquuluuna kulluhum dhammaan waxay dhahayaan midla maa qaala jibriilu jibriil wuxuuna waxay leeyihin ilaahay xaq buu ku dhawaaqay fayantahii jibriilu jibriilgu uu geynayaa bilwaxyi waxyigii ilaa xaydu amarahu allahu caza wajal meeshii la faray iyo ciddii markaas khusaysay ayuu maanta ma arkaysaa inuu fuliyo loo geenaya ilaa malaa'igta takhasusaday kala leeyihiin wixii roob ku saabsan iyo waxyaalahaas waxaa iska le mikaa'iil iyo nabaad wixii dad la dilaa iyo naf laga qabdoonayo malakumood iyo acwaantiis marka takhasusaadkaasay kala leeyihiin qoladii markaa khusaysay iyo wixii khusaysay ayuu u gudbinayaa marka ilaa xaytu amarahu llah marka xadiidku xadiidkii hore unbau macno leeyahay laakiin sanadkiisa waa la daciifiyo nin nucayn binu hilaal ah, ah, la yidhaahdo oo daciif ayaa ku jira laakiin xadiidkii hore ayaa macnihiisa ayadii marka masaa-isha dad badanaa khiyaartaa codsay marka waa insha allah waa waa sheegi doona insha allah sababtoo kitaabkay aada u faahfaahinaysa fiihi waxaa ku jira baabkan lasoo oo lasoo sheegay masaa'il masaa'il baa ku jirto al-uulaa midda ugu horraysa tafsiiru laayati aayaddii la fasiray xataa idaa fuziya can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum malaa'igtii argagax laga bixina iyo waxa dhacay inay tahay waxyiga markuu ilaahay uu waxyoodo malaa'igtu wax loo waxyoonayo inay iyagu ay argagaxayaan oo ilaahay ay u khuduucayaan subxaana wa tacaala alhaaniyatu maa fiiha waxaa ku suganoo min alxujati xujo ah calaa ibqaali shirki shirkiga in la baabi'iyo khusuusan maa tacallaqa cala asaalixiina saalixiinta wixii ku tacalluqa wa hiya alaayatu alatii qiila waa aayadda la yidhi innahaa taqdacu waxay maaragtay ay goynaysaa curuqa shirki shajarati shirki shirkiga maanta ma arkaysaa ay xididadiisa ayay min alqalbi qalbiga ay maanta ma arkaysaa ay ka jaraysaa marka aayaddaa nabiga nabigu wuxuu noo sheegay xadiid axaadiidtaa nabigu noogu sheegay calayhi isalaatu wasalaam malaa'igtu maaragtay siday u khuduucayaan malaa'igtu say u khuduucayaan oo ilaahay uga cabsanayaan subxaana wa tacaala marka cid walbaba marka inay saa u khuluucda min baabi owlaa ay tahay marka cid al agtiisa wax ka hadli karta ama tasarruf ka leh inaysan jirin macar jibriil in la wada hoganayo oo ilaa ilaahay u id ah maaragtay aan la hadli karin markay aayadda waa marka ay caddayso wuxuu kaloo noo sheegay nabigu calayh salaatu salaam dadkan qeybka isi siinay waxbaan warrabaynaa ee leh inay tahay wax maaragtay halka runahoo ku jirta wax jinniga oo si xatooyaa ku soo qaatay oo dhibdaraa uu ku soo qaatay inta kalena ay been tahay ay qeybka ays waxba ka ogaa karin intaana waxba si xaaraanaho marka uu ku soo qaatay nacam athaalihatu midda saddexaadna tafsiiru qowlihi qowlka alla in la fasiro la yidhaahdo qowluhu tacaala qaaluu lxaqa ilaahay subxaana wa tacaala xaq buu yidhi wa huwa alcaliyu alkabiir oo macnaha waxa weeye malaa'igtii hadalkii allay u khuduucaysaa waxyigii markii uu soo gaaro waa khuduucayaan way ictiraafayaan oo ilaahay amarkiisii lama inkirayo inuu xaqiha la ictiraafaya alraabicatu midda afaraadna sababu su'aalihim can dalika arrintaas ay su'aalayaan maaragtay arrintaa ay weydiinayaan waxaa weeye waxaa weeye ma sababu su-aalihim can dalik sababtay u weydiinayaan waa maxay waxa weeye aad bay maaragtay cabsidoodaa badan iyo fasacooda ayagoo ka baqaya waxyigan inuu maaragtay mid qaar iyaga ka mida inuu cadaab uu ku yahay ama ilaahay uu ka intiqaamsanayo subxaana wa tacaala sababtoo waxa waxyoonaya ma oga ilaahay waa kale malaa'igta marku ka sheekeenaya khaafuuna rabbahum min fawqihim marka mid walbaa wuxuu isleeyahay amay adiga maanta ma arkaysaa waxyigaan cuquubadaada iyo dembigaaga iyo qaladkaaga ku saabsan yahay saxaabada radiallahu canhum waa iyagii ka baqi jira nabiga hadday wax yar weydiiyaan oo ku aamuso ee aayad ay soo degto waxay ka cabsan jireen in nifaaqooda iyo maaragtay aayadda ay kusoo degtay iyay ka cabsan jireen nin baa waxweydiina markuu ninkii uu waxweydiiyo uu ka tegey markaasaa loo yeeray markii loo yeeray ayaa marka nabigu dacaama ugu yeeray marka wuxuu le markii loo yeeray waxaan moodnay aayad annaga ceebteenna ka sheekeeyo inay soo degto marka uu nabigu cuntadii wax naga siiyey waxaan ogaanay inuusan nabigu dhib noo qaban calayhi salaatu wasalaam marka fiiri malaa'igta saxaabadii saxaabada malaa'igtay ku dayanayaan sababtoo kalaam alla haddii la maqlo wax adiga kugu saabsan ah ma ogti sidaa darteed ay aayad kastoo waciida markaa maqashid inaad tidhaahda anay igu saabsana ma aha waxaa dhici karta inay kugu saabsan tahay khaatimadaada ma ogid wixii horaa kuu dhaqay ma ogid dunuubtaada in loo lagu qaban doonana ma ogid alkhaamisatu anna jibriila yujiibuhum jibriila u jawaabaya bacda daalika biqowlihi qaala kadaa wa kadaa waxaasuu yidhi saasuu le ilaahay xaq buu yidhi asaadisatu midda lixaadna dikru in la sheego waayo anna awala man yarfacu ra'sahu jibriil in la sheegay qofka ugu horreeya madaxa kor qaad inuu jibriil ou leeyahay sababtoo waxa waaye waa limakaanatihi wa sharafihi makaanadiisa aad iyo aad u weyn iyo sharaftiisa oo waaxway sayidulmalaa'ika wey asaabicatu annahu yaquul liahli samaawaati wuxuu u odhanayaa kullihim annahu yaquulu liahli samaawaati kullihim ba u oraya u sheegayaa wixii ilaahay yidhi liannahum yas'aluunahu dhammaan way weydiinayaan athaaminatu ana alkashiya macnaa ma suuxdimaadka suuxdimaan oo miirku la tegaa maaha laakiin waxa weye cabsidii markay ka badatay yacumu ahla samaawaati kullihim cabsidaas oo ayaga dhanba aad moodo miirka inay ka qaadayso ahlu samaawaatko dhan buu uu kulminaya ataasicatu irtijaafu samaawaati bikalaami kalaam illaah samaawaadka oo gilgelinaya kalaamka alla sababtoo yacni cadamada alle subxaana wa tacaala alcaashiratu ana jibriila huwa aladii yantahi bilwaxyi ilaa xaysu amarahu allah jibriil waxyiga meeshii looga baahnaa iyo cidday khusayda isagaa gaadhsiinaya macnaa waxyigu labuu noqon karaa waxyi oo ah de qur'aankaa oo ambiyada iyo loo waxyoonayo wuxuu noqon karaa waxyi oo kownaya waxaasaa dhacaya waxaasaa la abuuraya waxaasaa dhimanaya waxaasaa saa noqonaya iyada waa waxyi oo qadari ah waayo nacam alxaadiyatu casharata kan ko iyo tobnaadna dikru istiraaqi samci shayaadiinta inay maanta arkaysaa ay waxa maqalka ay malaa'igta iyo lagula hadlayo inay dhegaysaan oo markaa qaar ay soo xadaan ayagoo kuhaanta u keenaya kuhaantuna marka iyo intaas shayaadiintu maxay u bixinayaan waxay rabaan ilaahay dadka in laga baadiyo yacni dadku ahludalaalka juhuudda ay dhiibayaan shayaadiinta iyo kuhaanada iyo jabbaabirada inta dalaalka qarash lagu bixinaya ilaahunbaa og xaqana wax lagu bixinaya baa arka daa'iman ahlulxaqa waxaa weeye in yar hadda ambiyada iyo saalixiinta ka mid a maahane wax juhdi badan bixi waa yaryi laakiin baatilka wax juhdi lagu bixinayo adduunka wixii nicmadii oo dhan ilaah dadka u sakhiray agtarkooda baadilka tarwiijintiisa xaqa baabiintiisa loo isticmaala laa siyamaa zamankan maba kusii jirtaba nacam athaaniyatu casharatana sifatu rukuubi bacdihim bacda inay iskorkorayaano ayagoo maaragtay saa oo u kala qalloocan si shihaabka oosan toos ugu dhicin alraabicatu casharata annahu taaratan yudrikuhu shihaabu qabla an yulqiyaha intuusan kelimadii kii ka hooseeyey u gaarsiinin ayaa shihaabka ku dhufanaya marka kelimadii marka gaarsid halkaas ku baaba'aysana wa taaratan yulqiihaa fii uduni waliyihi min alinsi qabla an yudrikahu marna waxa weeye nin e, weligiisi insiga ka mid ahaa oo kaahinkii isagaa caabudayo rab dadki inuu ku isticbaadsado ayuu gaadhsiinaya markaas ama waa magangelaya ama markuu kaahinkii u sheego ayay marka ka daba imaanaysaa nacam alkhaamisatu casharadna tan iyo casharat kan iyo shan iyo tobnaadna kownu lkaahinu yusadaqu in kaahinka la rumeey yasduqu inuu run sheegaya dheh bacda alaxyaani mararka qaarkood oo dhifow run sheega runtuna xaggay uga timid kelimadaas sida xaaraanta uu ku soo qaatay oo samada ka soo xaday kelimadan doono lama dhihin sababto kelimadan waxay usoo xaday waxaa weeye litadliili innaasi liibshaadi innaasi ma soo qaado marka iyada laftooda xaaraan bay ka tahay inuu qaato oon dadka u sheego sababtoo looma idmi assaadistu cashara kownuhu ahaantiisoo yakdibu macaha mi'ata kidbatin boqol beenad uu ku daray asaabicatu casharata annahu lam yusadaq lama rumaynin kidbuhu beentiisaas faraha badan ilaa bitilki alkalimati alatii sumicat min asamaa kelimadaa samada laga maqlay unbaa waxay u noqotay cusbo u noqotay maahane tarwiij maba lahaanad been qayaxan bay noqon lahay soo maaha haddii gooraana waxaad ogaatay dadka ahlulbaatilka ah waxaa weeye xaqay xoogaa ku iidaamaya ku suugeynaya waxaad arkaysaa mid khuraafi oo shaydaan wuxuu samaynaa macallin xoogaa dadka qur-aanka dhigow meel iridda oo saaraya wadaad xoogaa minhaajka akhriyana waa samaynaya asaguna halkaas waxa uu ku hayo jinniga iyo xaaraanta iyo shaydaannimada iyo khalwada naagaha iyo fisqiga uu ku hayo ilaah baa og iyo beentii dajal laakiin dadka meeshan qur-aan iyo xoogaa kitaab abishujaaca la akhrina usoo dhiganaya baxarkiisa buxuuro fasaadkana qolqolkiisoo kula jira marka isagoo xalay waa awliye alloo ah baabkiis waxa weeye waa marfuuculqalamo looma tegi karo marka had iyo gooraal dadku xaqa waxa weeye maaragtay sida dahabka oo maarta maaragtay biyo dahaba loo mariyo si dadka loogu soo jiito xaqa oon hoos soo jirnoo kor ka marmarinaya marka si dadka loo soo jiito oo baadilka maarata loogu soo jiito athaaminatu cashrata qubuulu nufuusi dadka nafta say u aqbasho lilbaaili baadil yacni dadka baadilka inay aqbaan aada ugu degan oo u maman yihiin ayaka dhanba kayf yatacallaquuna biwaaxidatin halkaas run say ugu dhegaayaan oo iyadana si xaaraana ugu timid walaa yactabiruuna bimi'atin boqol beenoodna aysan ugu been qaadanayn sababto dadku baadilka waa iska difaacaya waxaad arkaysaa dadka haddii lacalla qof faasiq uu joogo shaydaan oo boqol khada uu sameeyo waxba lama aha laakiin maanta qof caalimi zallo yar hadday ka dhacdo caawa dhan telefoonka adduunka ma aragtay ninkii shiikaa wuxuu yidhi ma maqasheen wuxuu yidhi kan wuxuu yidhi boqolka akhdaamaya zallo yar bini aadamka macsuum maaha hadday maqlaan adduunka dhan waa la sugaxana war boqolaalkan khada ma u jeedaan miya ninkaan caalimkaana khayrkiisa badan uma jeedaan miya ama qofkaan dhowrsoon soo ma marka bini aadamka caadadiisa waayo waxyaalaha baadilka aada ugu dhegaan attaasicatu cashara kownuhum yatalaqaa bacduhum min bacdin tilka alkelima kelimadaasay iska qaadanayaan wayaxfaduunaha wayasadiluuna biha way deliishanayaan waayo rur sheegay intii beenta ahayd waxbay calaa jambi iska dhigayaan halkaasay maaragtay ninkaa shaydaanka ugu tarwiijinayaan kownuu yatalaqaa bacdu min bacdin tilka alkelima kelimadaas oo runtaa ayay maaragtay isu sheegayaan waxle ninkaas maalintaas buu run sheegay wayaxfaduuna wayna xafdinayaan wayastadiluuna biha ninkan inuu fa'aalshow ama kaahin inkaaran uu yahay oo laga dambeeyo mujaraba ayay maaragtay u deliishanayaan alcishruuna midda labaadna ihbaatu sifaati sifaada in la sugo oo ilaahay kalaam in loo sugo subxaanahu wa tacaala khilaafan lilashcariyati almucadila iyadoo ashcariyadii iyo muctasilada oo sifaadka cadila la la khilaafayo sifaadkasay u cadilaan kalaamkao kale ilaahay waxay leeyihiin waa macno qaa'im bidaat illaahi macno ku taagan waa ee ilaahay markuu rabo ma hadli karo kalaam maaragtay towraad iyo waxay leeyihiin kulli waa wada kalaam alleh haddii carabi laga cabirana waa qur'aan haddii towraad cibriye laga cabirana waa towraad waxa dhanba waa isku macnay leeyihiin amaa qur-aanka wax ku yaalla waa cibaara can kalaamina wuxuu ka dhigan yahay yaa soo inshooda haddaad tirahdana ama jibriilaa soo inshooday oo isku soo dubariday oo ilaahay ka fahmay ama nabigaa markii loo sheegay ilaahay ka fahmay o isagaa isku soo dubariday marka kalaamkoodu marka si fiican loo eego wuxuu la mid yahay kalaamka muctasiladao qur-aanka looxa ku yaalla waa makhluuqay leeyihi kalaam kale oo waxa nafsadiisa ku jire wax la maqlaayo xaraf iyo sawd iyo midna laho markuu rabana ilaah uu hadlaayo wax cusboonaanay midna ma ahan ay ku leeyihin waa macno weligiisaa ugu taagnaa qalbi oo qofka hadday kala qalbigiisa ku jiro mutakalimaba la dhihi karo bini aadamku inuu mar kasta hadlo oo wax kasta ka jawaabi karo waa kamaalay u tahay see ilaahay subxaana wa tacaala inuu mar kasta hadli karo oo wuxuu rabo cusboonaysii karo wuxuu rabo oo nasakh karo oo shala muuse la hadlay maanta nebi maxamed la hadlay berri qiyaamo dadka uu la hadlaayo malaa'igtiisa oo la hadlaayo sida hadda waxyiga aanu kusoo sheegnay kamaal waayo iyagoo naqsiga ka dhigaya waxuu ku leeyihin kalaamka hadduu ilaahay marka sa hadlo kalaamkan xaraf iyo sawd uu leeyahay xaraf iyo sawdna carab iyo kalxamo iyo dalqaal lagu soo saara waxaas waa falsafo ilaahay soo kusoo saara adinka maxaa ka ogtiin ilaahay waa mutakalim kalaamkana waxweeye waa kamaal akhrasnimada iyo afla-aantana waxweeye waa naqsi ilaahayna kamaal mutlaqou leeyay subxaana wa tacaala waa uuna hadlay hadda ka horna waa hadlay mar kastana waa hadlayaa qiyaamana waa hadlayaa yatakallamu mataa shaa wa kayfa shaa sow rabo alla u hadlaa subxaana wa tacaala alxaadiyatu waalcishruun anna tilka arajfa macnaa eh, gilgilashaas iyo miir daboolkaas khawfun min allahi tacaala alla cabsiisuu ku ahaaday marka saas ilaahay in looga cabsado waay oo laga dhowrsado inaad makhluuq aada maciin biddo oo weliba haddana cibaado aada usii maaragtay usii dhowaysid sababtoo ah carada allo ugu weyn iyo cadaabka wuxuu ka dhasho shirkigaasaa ugu weyn athaaniyatu casharna annahum ayaga yakhiruuna lilaahi sujadan sujuuda ilaahay ugu dhacaya subxaana wa tacaala baabu shafaacati shafaacada ayuu u baab yahay shafaacada asalkeeda waxaa weeye waa ergowa waa shafci macnaha allah qofaad u ergeynaysaa ishfacuu tu'jaruu wayaqdi llaahu calaa lisaan nabiyikum maa araadu dhaha ma axab ogama qaado shafeecoo qofka u ergeeyo haddaad qofka waxu tari kartid waxu tar haddii kaloo qof agtiisa aada jaah ku leedahana jaahaaga haddaad ku anfacdid maarta waa wax weeye man yashfac shafaacatan xasanatu yakun lahu nasiibu minha waman yashfac shafaacatan sayi'atu yakun lahu kiflun minha marka adduunyada shafaaca xasanna waa jirtaa qofka haddaad wax wanaagsan wasiid ugu noqon shafaaca sayi-ana waa jirtaa qofaa qof ku dirtay oo maaragtay aad ku miinaysay oo maaragtay aad ku halgaaday shafaaca sayi-a waay loo maqlaan mm. marka shafaaca xasanana marka waa jirtaa marka shafaacada asal ergadaasay ka timi hadda waxaa loo jeedaa allah subxaanahu wa tacaala in loo orgeeyo oo loo shafeeco bini aadamka ama makhluuqaad alla agtii subxaana wa tacaala intay ka ergeyaan ayagoo bini aadam kale wax ugu taraya taa marka waxa weeye axkaamteedu ama xag alla marka loo eego dadka bini aadamka way ka duwan tahay sababtoo a ah maxay bini aadamku markaad qofka uu ku ergeynayo qof kale adaa shafaacada iska bilaabaya war hebel waxaasaan maanta kuugu imid hebel baa saas iyo saasa yaan kuugu imid waxaas ee waxaas u qabo ma dhibkaa iyo dhibkaa kada adaa ku bilaabay isagoona isagu raalliba aan ka ahayn sababta waxaad ugu bilaabaysaa waxaa weeye ama jacayl baa idinka dhaxeeyo ama sharikaad la tahay ama berow maanta ma arkaysa kuu baaha karaa waxunbaa maaragtay silaa idinka dhexaysa soo ma saasoo marka shafaacadaada ay ta'hiir u leedahay laakiin allah wuxuu uga duwayay subxaana wa tacaala shafaaca isagoon idmin laguma bilaabi karaba waa licadamati mulkihi sababtoo qof wax lale ma jiro qofu wax uga baahan yahay male subxaanahu wa tacaala in wax lala yeesho iskaba dhaafe isagoon idmin lama shafeeci karo sababtoo mulkigiisaa weyn dadkaana wuxuu uga baahan yahay makhluuqa ma laha saa dartee ilaahi wuxuu leeyahay man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidni waa likamaali mulkii yaa waayo qofka ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa erga ka bixi kara ilaa uu maanta ma arkayso u idmo adduunna waa sidaas oo qofku waxa weeye e, shafaacada marka waa sidaas oo kale adduunka ilaahay noo bari waa la dhihi karaa qofka mu'minka ilaahay noo bari inuu dadka khayr siiyo duco waayo baabkeed waa furanta soo ma waa baabu ducaa ilaahay qofkaan khayr siiyo ilaa dadka baabka u fur waa ducada waa furanta laakiin aakhara markii la tago qof shafaaco qadimi kara oon loo idmin maaragtay ma jiro sababtoo isagoo awalba ilaahay mulkigiisa ou dhammaystirna adduunka aakharana waxade mulki haba yaraade wax beenbeena wax haysta lama arko sidaa darteed ayaa shafaacada ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala asaga in la weydiisto waayo marka halkan shiikhu baabkan wuxuu u keenay nimanka gaalada la yidhaahdo iyo mushrikiinta iyo khuraafiyiinta oo dhan baabkay ku dhumeena wuxuu yahay baabkan shafaacaday ku dhumeen say ugu dhumeen ayagu way ogyihiin koonkan alle inuu rabbi ka yahay asagoo koonkan abuuray oo wax lala iisan jiro makhluuqoo dhan inuu asagu abuuray haddii la yidhahdo ilaahay soo koonkan malagsoo kuma tasarrufo asagu ma maamulo haabay leeyihiin waayahay dadkan kaloo aad ka daba ordaysaan ood caabudayseen waa maxay waxay dadkan aan caabudayno maba caabudayno inay ilaahay maaragtay ay wax la wadaagaan laakiin ilaahay agtiisay jaah ku leeyihiin ayaga marka maadaama iyaguna ilaahay nooga jaah badan yihiin sida boqoradaba dadka ay qiimaynayaan iyo wasaarada iyo dadkooda loogu soo dugaalo aan ugu soo dugaalaynaa markaasay noo shafeecayaanoo waxay leeyihiin haa ulaa'i shufacaa'unaa cinda allah ilaahay agtiisay berri nooga ergeynayaan maa nacbudum ilaa liyuqarribuuna ilaa zulfa ilaahay noo dhoweynayaan haddaad tiraad maxaad qubuurta u baryaydaanna waxayna qubuurta baryayne awliyadaasaa maaragtay aan ku tawasulaynaaho ilaahay noo baryaen subxaana watacaala marka halkaasa xariggaasay ku xihan yihiin xariggaasaa marka laga guuraama oo la leeyahay shafaacada asalkeedaba ilaahaa leh ilaahay u doonto subxaana wa tacaala iyo wa qowlullaahi caza wajalla qowlka alle uu yidhi wa andir waxaad u degtaa bihi ay bilqur'aani qur'aankan alladiina kuwii yakhaafuuna ka baqaya an yuxsharuu in lasoo bixiyo ilaa rabbihim rabbigooda in loo soo bixiyo kuwa ka baqaya qur-aankan waxaa la yidhi ugu dig wa andir waxaad ugu digtaa bihi yacnii digniinta iyo qur-aanka aladiina kuwa yakhaafuuna baqaya an yuxsharuu in lasoo bixiyo ilaa rabbihim rabbigooda loo soo bixiyo laysa lahum xaal aysan u sugnaanayn min duunihi ilaahay sokodiisa weliyun mid naasiro iyaga wax u qaban karo asagu wax uu haysto awood haysto wax u qaban kara walaa shafiicun mid ilaahay agtiisa uga ergey karna aysan lahayn hadday saa ogaadaanoo cid ilaahay laysugu hadlayn karoo kale inaysan jiro adii alla kuu dhaxeeya aysan jirin alla marka waa inaad addoonnimo kula dhaqanto oo aad isaga caabuddo asagoo ku tiirsanaatid lacallahum waxay mudan yihin yattaquuna markaa inay gaashaantaanoo wixii caradii iyo cuquubada ilaahay kaga imaanaysay inay ka dhowrsadaan oy ka fogaadaan wixii ridlada ilaahay ay ku helayeenna oo tawxiidkii iyo daacaadkiina ay ku dadaalaan shirkigii iyo wixii macaasidii carada alla wixii kaay ka fogaadeen saa darteed waxaad arkaysaa had iyo gooraale yacnii ilaa qofka haddou marka wasaa'id isku halaynaya mushrikiintaoo kale ma cabsanayo qur-aankana kuma waansamayo hadda lafteeda shaahidkaan usoo daadegno dadka muwaxidiinta oo og allah maahan inaan weli iyo cid kale aan anfacaynin oo cidoo berri allah aanhanoo isku halleeyo isu jirno cabdi inuu yahay og oo ilaahayna xumidiisa uu kula xisaabtamayo wanaaggiisa inuu kula xisaabtamayo maa ilaahay buu ku dhaarshay qur-aanka zamankan kuwaasaba mase marka dhahaya aniga sheekh hebelaa ii shafeecayo dembigii isagaan garabka saarnaynaaho muriidii laa washbax waqani wafcal maa tashaa falismacaali yaa masaajidda ka buuxa yaa wax akhrista yaa dadka waxu tara dadka muwaxidiinta oo og ilaahay subxaana watacaala beri hadday caasiyaan inaan cid waxu taraysa la oo nebi maxamed calayhi salaatu salaam gabadhiisa cid ugu jecla uu yidhi yaa faadima ma garad oo noo soo socota oo ku yidhi waa saakrna soo maaha saliini min maali maa shi'ta waxaarkibaadii laa oqniya canka min allahi shay haddaa adigu iimaan la timaan weydo waxa aniga kuu tari kara lama ah marka qur-aanka dadka muwaxidiinta waa ku waansan hadda fii haadihi alxaal zamankaas markay fitankii iyo balaayidii ay badatay wixii ilaahay ka cabsanaya ama xaaraan iska ilaalinaya ama dhiig muslim iska ilaalinaya ama run ku dadaalaya waa un qof muwaxid ummaddii kale oon tawxiidka lahayn oo maaragtay sheikha shafaaciisa darabta igu qaada iyo waxay u aaba yeelayaan lama arko soo saas maaha marka waxaa weeye waa kanaa sababtoo qur-aanka qof og inaan berri cid kale wasaa'id waxooga u taraynin oo camalkaaga uu ka hor yaallo qofkaasaa qur-aan kuwaansami kara naam waandir bihi qur-aanka u diga aladiina kuwii yakhaafuuna ka baqaaya ilaa an yuxsharu in lasoo bixiyo ilaa rabbihim rabbigooda loo soo bixiyo laysa lahum xaal aysa lahayn min duunihi ilaahay sokadiisa oo kayrkiisa waliyun hadduu ilaahay caasiyo mid u gargaarayo walaa shafiicun mid urgeynaya ma laha wax kaa horreeya lama arko iimaankaaga iyo camalkaaga saalixa an laysa lilinsaana ilaa maa saca waxaad kasbataa hortegaysaa qofka saa aaminsan markii qur-aanka loogu digo lacallahum waxay yattaquuna inuu soo yidhahdo reedheh muriidii laata hafkuuma taale nabi maxamed maadaama u dhahay gabadhiisa calayh salaat waxba kuuma tari karo cid wax kuu tari karta lama arkee towxiidkaaga wanaaji camalkaaga wanaaji shirkiga iyo macaasida ka fogaaw ilaahay tadarruc badan u sameey iimaanka iyo khayrka ku dadaal waa kaas wey iyo waqowluhu tacaala qul waxaad ku tidhahdaa lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ashafaacatu shafaacada jamiican dhammaan ilaahay baa shafaacada iska leh isagay mulka u tahay hadhow asagaa shafaacada ciddou rabo u idmayo marka haddaad weyddiisana adduunka aad joogto ma dhehaysa sheekh weliyow ii shafeec abuukarow ii shafeec cumarow ii shafeec laa ilaah baad weyddiisanaysaa cabdulqaadir ii shafeec ma dhehaysa ilaahu shafaacada nabiga iyo shafaacada saalixiinta ilaahu ii geli baad leeday maahane hebelow ii shafeec ma lihin shafaacada ilaah baa haysta subxaana watacaala tacaala cidduu rabo kugu soo idmi kara iyo wa tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi man da waa kee alladii kaasoo yashfacu wey shafeeci kara ergey kara cinda agtiisa ilaa biidnihi idankiisa maahan macnaa mulkigiisa uu xoog badan yahay iska dhaaf in wax lala qaybsado in wax lagu sandulleeyo in waxaa samayn la amro xataa ergo oo ergo ah haddii uusan alla idmin looma soo dhowayn karo waa min shiddati kamaali mulki iyo sow koonkan isagu u tadbiiriyo alla subxaana wa tacaala wuxuu kaloo alla leeyahay subxaana wa tacaala waqowluhu tacaala wakam min malakin in badan oo malag oo fi samaawaati samadaa kusada waa malaa'igtii muqarabiinta kuruubiyiintii iwa laa tuqni ay deeqaynin shafaacatuhum ergadooda shay-an shay ay deeqin waxba ay taraynin dadkay u shafeecaan ilaa min bacdi an ya'dana allahu ilaahay markuu u idmo maahan liman yashaau ciddou doono wayarda uu ka raadiyo marka shafaacada ilaahay cidou doono waa inuu u idmo waayo cidda loo idmaayo shafeec laleeyahana waa cid raalli laga yahay kan loo idmaana waa ku raalli laga yahay marka waa ilaahay qof uu raalli ka yahay oo saalixa horta shafaaco loo ogolaado inuu wax shafeeco kan uu u shafeecaana waa mid ilaahay ka raaliyaho muwaxida inuu yahay shafaacada oo naarta ka badbaadinaysa wey ama waa arki doonaa shafaaco oo xoogaa cadaabka laga fududaynayo nabigeennay khaas ku tahay adeerkiisa abi aalib uu shafeecay maadaama oo gaalnimo ku dhintay in naarti weydan laga soo bixiyo meel maarata yani cagihiisa ama kabaha maarata yani gomadiisa maarata yan naar la-eg in la keeno amaa naar loogama soo bixi karo qof aan maarata shafaaca kasta qof gaala naar loogama soo bixinayo iyo waqowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi qul waxaa tidhaahdaa qul udcu ladiina qul waxaa tidhahdaa udcu ladiina udcuu barya mushrikiine alladiina kuwii zacamtum aada sheegateen inay ilaahyaal yihiinoo wax idiin qaban karaan oo min duunillaahi ay min hayrillahi ilaahay kayrkiisaa cid kale ah waxba idiinma tarayaan w sababtoo qofku wuxuu wax ku tara afar shay waa inuu asaga wax leeyahay oo koonkan uu wax ku leeyahay inuu asagu iska leeyahay koonka inuu shirko ku leeyahay inuu cidda waxle oo gacanyaro u yaho kaalmeeyo inay ergadiisa wax tarayso afarta hadduu mid waay xuma tari karo qofka xun qaban karo qul waxaa tidhaahdaa udcuu barya mushrikiiney iyo wax ilaa kayrkiisa caabudo iyo ayu khuraafiyo alladiina kuwii zacamtum aada sheegateen oo aada sheeganaysaan inay wax idin tari karaan oo min duuni ilaah ilaahi kayrkiisa ah ama qabri ama ciisa ama cali macdulqaadir ama badowi cid kastoo barya bini aadam iyo dhagax iyo xajar iyo malag oo ilaahay ka sokadiisa barya laa yamlikuuna ma heli karaan mithqaala daratin dhuuracsa in wax la eg fi samaawaati dhulka kuma lahan walaa fi lard dhulkana kuma lahan marka haddaysan waxba uusan lahayn muxuu wax kaaga taraya waayo hadduusan dhulka waxba uusan ku lahayn uusan heli karin shariko wax ma oga yahay oo wax ku leeyahay wamaa lahum fiimaa min shirkin sharikana kuma laha wax uu la wadaago ilaaha koon kalena uu la leeyahay cirka dhulkana ma jiro waayahay intaas hadduusa lahayn kolba gacan yare mayahu ma u kaalmeeya oo maanta ma arkaysaa wax ma u qabtaa wamaa lahu uma sugnaani alla minhum xaggoodana min dahirin mid u kaalmeeyo oo alla mid u kaalmeeyo koonkan wax uga kaalmeeya tasarufkiisa ma laha haddii marka mulki la waayo sharikana la waayo gacan yaranimona la waayo maxaa soo horay shafaaco soo maaha walaa tanfacu shafaacatu shafaacana maba anfacdo cindahu ilaa haa cindahu ilaa liman adina lah cidda u idma maaha walaa tanfacu shafaacatu shafaacaduna ma anfacayso cindahu xaggiisa ilaa liman adina lah qofka u idma maaha marka culummadoo dhan ibnu taymiya hadalkiisu waa noo imaan doona ibnu ibnuqayim waxay leeyihiin aayaddan wax alla waxa mushrikiinta ay ku tacalluqaan waa gowracay sababtoo mushrigow markaad leedahay ciddaan waa ii shafeece iyo khuraafiyo waxbau ii qaban karaa ma asagaa wax lahu mulku leh mayuu ku leeyahay koonkan iyo cirkaan ma ilaahay kula yahay ma waxbuu ku leeyahay mayuu ku leeyahay ma asagaa ilaahay u kaalmeeyo maciinu ah sida maaragtay wasarada iyo maaragtay mukhaabaraadka iyo askarta iyo ay boqorka ugu kaalmeeyaan mayuu ku leeyahay waayo erge may u leeyihiin oo miyuu ergey karaa iyadoon ilaahay u idmin may hadda intaa midna haddii isku yidhi maxaa kaga tacalluqaysaa la yidhi marka haye qaala wuxuu yidhi abulcabaas taqiyuddiin ma garat abulcabaas weeye waa ibnu taymiya oo ka wadaahay nafa allaahu ilaahay waxuu anfiyey ou u diiday camaa siwaahu wixii ka soo haray alle wuxuu u diiday kullamaa yatacallaqu bihi lmushrikuuna mushrikiintu waxay isku dhedhejiyaan oo shafaacada beenbeenta ay isku dhejiyaan ilaahay waa baabi'e fanafaa nafaa ilaahay wuxuu diiday oo anfiyey an yakuuna ligayrihi mulkun inuu wax lahaan uu leeyahay ilaahay kayrkiisa mulki ma laha ow qistun min ama mulkigii qayb ka mida inuu leeyahay ow yakuuna lahu cawnan lilaahi ow yakuuna cawnan lilahi ama ilaahay inuu u kaalmeeyo gacan yaro inuu u yahay soo maaha walam yabqa ila shafaaca irga unbaa hartay soomaan intii haddii la waayo fabayana wuxuu caddeeyey annahaa laa tanfacu inaysan anfacaynin ilaa liman adina lahu rabbu rabbi cidou idni maahan aayaddaasi tafsiirkeeda si fiican u qabta afartaas shayoo la anfiyey qabta nin walbo maaragtay khuraafi ah waxaa weeye dabadaad ka maaragtay aad ergeysaa maaragtay xujadaad ku ogeysaa nacam fabayana wuxuu caddeeyey annahaa laa tanfacu inaysan anfacaynin shafaacadii ilaa liman adina lahu rabbu cidou rabbi idni maahan kamaa qaala tacaala ilaahay sida uu yidhi walaa yashfacuuna malaa'igti uma shafeecayaan ilaa liman irtadaa ilaahay qofoo ka raali noqdo iidna maahan fa haadihi shafaacatu shafaacadaas allatii yadunnaha almushrikuuna mushrikiintu ay malaynayaan oo waa maxay mid ayagu ay leeyihin kanaa ii shafeecay anaa isagaa iska maaragtay ee isagaa iska codsanayo iska cabiranayo ama kuwa khuraafiyaala waxay odhanayaan annagaa kuu shafaaceena aa anigaa beri duudka iga soo fiile isaguna isagaa taxamulay kana waa iska caleema saaranaya marka shafaacadan la caleema saaranayo ama midka khuraafiga uu leeya aniga duudkaiga qiyaamo anaa ku mooti doona haye hasha geela ugu qurxoonkeen siraadkan beri anaa kugu mootinaya anigaa duudka iga soo fuule uu leeyahay ama midka uu leeyahay shiikhaasaa ii shafeeca asuu iska caleema saaranayo ma garad waa midda manfigaa wey fa haadihi shafaaca alatii yadunnaha almushrikuuna mushrikiinta u malaynayaan hiya muntafiyatun ma jirto waay berri midaan jirin yowma alqiyaama kamaa nafaaha alqur'aanu qur'aanka sida u anfiyey u diiday wa akhbara nebiyu sal allahu calayh wasalam nabiguna wuxuu noo sheegay annahu ya'tii inuu imaan doono fayas qiyaamo markii maaragtay dadka khalqiga oo dhan ay yidhaahdaan yaa noo shafeeca ee ambiyadii ululcasmi nabigeenna markii laga soo reebay calayhi salaam afartii kale ay cudur daaranayaan nabiga marka iyada loo timaado oy u timaado ma iska ordaayo ma odhanaayo ilaahu maarata ergan kuu fidinayo laa ma ku ordaayo ee waxa waaye innahu yaati wuu imaanaya fayusudu lirabbihi rabbigiis ayuu u sujuudayaa wayaxmada wuu mahadinaya weliba maxaamiid wuxuu leeyahay iyo ammaan alla oon hadda aqoonino ilaahay uu furi doono taa waxaa weeye cilmiga alle iyo ammaanta alle wax dhammaan kara maaha nacam markaasuu ilaahay uu furi doonaa laa yabda-u nabigu ku bilaabi maayo bishafaacati shafaacada awala marka ugu horey ku bilaabin maayo sujuud iyo xamdi oo ku bilaabaya markaasa loo idmaya uma yuqaalu waxaa la leeyahay irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad waqul dheh yusmac waa lagu maqlaa wasal weydiisa tucda waa lagu siinayaa washfac ergey tushafac waa laga aqbalay markii saas la yidhahda markaasuu shafeecaya inta hore sujuuday ku agtaa soo maaha ashrafu alkhalqi wa akmaluhu hadduuna shafaaco la ordi karin ilaa uu ku sujuudo alla ammaanoo loo idmo qofka dhahay hay anaa ku shafaacaya garabkay iga soo fuula inuu dajaal min adajaajil u yahay mashaki baa ku jira ama qof asaga hebelaa shafiiceygaa dhahaya isagaa sanad kasta hasha u bixinaya isagaa shafiiceyga wallaahi naartay kula dhacaysaa taas inaan ugu shafeecin beentiisu waa wa qaala abuu hurayra abuu hurayra nabigu wuxuu weydiiyey man ascadu nnaasi bishafaacatik yaa rasuul allah dadka shafaacadaada qofka ugu mudan beri inaad u shafeecda yaa waayo qaala markaasu wuxuu yidhi shafaacadeeda ascadu nnaasi bishafaacatii man qaala laa ilaaha ila allah allah maahane wax kaloo xaq lagu caabudo ma jiro qofkii yidhaahda khaalisan min qalbihi asaga iyadoo qalbigiisa ka soo go-day waa marka waa qofkaa mukhliska fa tilka shafaacatu shafaacada liahli اlikhlaas bay u sugnaatay qof mushrik ah oo cid kale shafaaco ka raadinaya ma u sugnaan biidni illaahi ilaahay idinkiisay ku dhacaysa walaa takuunu mana ahaanayso liman ashraka billahi qofkii ila u shariik yeelay sababtoo ah nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam likulli nebiyin dacwatun mustajaaba nabi kasta wuxuu leey allabari laga aqbalayo fatacajala kullu nabiyin dacwatahu nabi walba dacwadiisii waa la degdegay allabarigiisii wa in ikhtabaatu dacwatii waan kaydsaday shafaacatan liummati oo alqiyaamsaan uu shafeeco fahiya naa'ilatun way gaaraysaa in shaa allah man maata laa yushriku biاllaahi shay-an qofkii dhigta asu ilaa usariyeeno muwaxid mukhlisa ah wey marka qofka mudnibka waa gaara laakiin mushrig ma gaarayso marka dad badan waxaa dhici karta dunuubta inay lawen tahay oo waxyaala inuu ama waxado ama waxyaalo ay laweyntahay laakiin shirkiga uu cibaado hayso ku qubaysantahay mana oga shirkiga shafaacada xataa inuu maarata laga joojina laakiin dunuubta shafaacada ka joojinme haddii oo maaragtay mukhlis u yahay marka shirkiga inaan la sahlan oon la dhayalsan wa xaqiiqatu xaqiiqatu shafaacati waxaa weeye marka shafaacada sida ay tahay runta lagaaga warramo oan aan been la isku sheegin anna allaha tacaalaa alle huwa aladii yatafadalu asagaa maaragtay ku deeqaya tafadulka waa deeqitaanka calaa ahli likhlaas dadka ahlukhlaaska ayuu uu ku deeqayaa fayakfiru lahum ilaah wuu dembi dhaafayaa biwaasidati ducaa'i man adina lahu yacnii biwaasidati ducaa'i man qof alla barigiis maaragta yacnii waasitadeed adina lahu u idmo an yashfac inuu shafeeco ilaahay ba subxaana wa tacaala qofaa wuxuu ku tafadulayaa in loogu dembi dhaafo qof uu ilaahay u idmay shafaacadiis sababtoo qofkan oo wax shafeecaayana ilaah u karaamadiisa iyo sharaftiisaa la tusinaya oo ilaahay addoommadiisa waa kala sarreeyaa qofkaana ilaahay raxmadiisuu tusinaya subxaana wa tacaala oo meesha waxa weye adduunka maadaama uu fadliga uu jiro aakharo fadaa'ilaa kala jirta soo maaha dadna waxa waaye waa dad saan loo soo qaadayo dadna waxa weeye ilaahay wuxuu siinayaa subxaana wa tacaala fadli iyo makaano biidnihi ilaahay idankiisa ay maaragtay ay dad kale ay wax ugu anfici karaan ayuu ilaahay siinaya iyago kood ma anfici karaan waa biidni waa marka waxa weeye kan shafaacada loo idmaayo loo loo aqbalayana waa lagu karaameynaya sida nabigeena iyo ambiyada kale iyo mu'miniintaba waa lagu karaamaynaya qofkan kaloo isagana shafaacada la gelinaayana waa loo naxariisanayaa marka laakiin shafaacada ilaah baa iskale marka qofkuu rabo ayuu ku deeqayaa soo maa marka ilaahay meeshuu rabo kuusoo marsiinayaa adi inaad tira ilaaha shafaacada ama nabigeenna iyo saalixiinta ilaah ugu geli inaad tiraahdo taasaa laga ra laakiin hebelow shafaacadadaan rabaa haddaad tirahdid haa adigaa bartilmaameeda samaysaman adigaa sharaacay soo maaha hadhow wax kuu shafeecma ilaa ilaahay waad ka laaxatay subxaana wa tacaala wa xaqiiqatu xaqiiqatu shafaacati ana allaha subxaana wa tacaala huwa asaga aladii kii yatafadalu ku deeqaya calaa ahli اlikhlaasi uu ku deeqayaa nicmo iyo maqfiro fayakfiru lahum wuxuu ugu dembi dhaafayaa biwaasitati ducaa'i man qof ducadii waasidadiisii alla barigiis adina lahu oo u idmo an yashfaca inuu shafeeco liyukrimahu ilaahay inuu karaameeyo qofka oo nabigoon ugu horeeyo oo wayanaala uu gaaro almaqaama almaxmuuda maqaamka maxmuudka ilaa shafaaca midda nabigeena ugu weyn calayhi salaatu wasalaam inta kaloo ka hoosaydana shafaacada iyadana karaamay ku tahay faashafaacatu alatii nafaha alqur'aanu shafaacada qur'aanka uu anfiyey maa kaana fiiha shirkun waa wax shirka uu ku sugan yahay walihaadaa ahbata shafaacata shafaacada alla wou sugay biidnihi fii mawaadica meelo badan waqad bayana anabiyu sala allahu calayh wasalama nabiguna maaragtay waa caddeeyey annahaa laa takuunu inaysan u ahaanaynin oysa helaynin shafaacada ilaa liahli tawxiid ahlu tawxiidka maahan iyo walikhlaas dadka ikhlaaska halkaasu hadalkiisa uu ku dhammaaday shafaacada nabiga sharaxa hoos uu ka tiriyey ilaa lix buu tiriyey midda ugu horraysa waa shafaacada weyn oo dadka mowqifka in looga raaxayo oo nabigu uu shafeecayo tan labaadna shafaacatuhu liahli ljannati fii dukuuliha ahluljannada markii jannada aada la yidhaahdo ilaa nabigu uu ka shafeeco oo laga furo laga furi maayo tan saddexaadna shafaacatuhu liqowmin alcusaad dad oo maaragtay cusaadka ka mida oo naartii waajibsaday ayuu wuxuu ugu shafeecay inay naarta laga xoreeyo ilaahay naarta naga xoreeyo shafaacada nabigeena alla hana geliyo subxaana wa tacala ilahi naarta naga xareeyo tan afraadna waxa weeye shafaacatuhu fi lcusaati min ahli tawxiid aladiina yadkhulu naara bidunuubihim dad naarta gelaya ayaa hadhow maata naartii laga soo bixinaya in hadhow laga soo bixiyo tan shanaadna waxa weeye shafaacatuhu liqowmin ahlijanna fii ziyaadati hawaabihim wa rifcati darajaatihim dad ahluljanna ayaa wuxuu shafaacayaa in kor loo qaado tan lixaadna waxaa weeye shafaacatahu fii bacdi ahli اlkufaari min ahli الnaar xataa yukhafifa cadaabahu wahadihi khaasat biabi aalib waxdi waa shafaaco ahlu gaalada qaarkood oo nabigu ugu shafeecay in cadaabka laga fudeeyo taasna abubakaray khaas ku tahay sababtoo nabigu difaaci jiray calayhi isalaatu wasalaam markii cabbaas uu ku yidhi abu aalib adeerkaa xumo anfacdou dhahay liannahu kaana yaqdibu laka wayaxuudu wuu ku ilaali jiray wuuna kuu caroo jiray ciddii wax ku waa kano dhahay wajadtuu fi darki lasfal min naar naarta meesha ugu hoosheey hoose ayuu joogay markaasaa waxaa loo sug ilaa daxdaax meesha biyaha ay maarata yani ay ay ku yar yihiin oo kale oo badda geesteeda iyo ballayaal meeshaasoo kale oo gomadda qarisa iyo meeshaasaa loo soo tuuray fiihi masaa'ilun baa ku sugan tafsiiru tafsiirulaayaadka aayaadka lasoo fasiro waan soo sheegnay sifatu shafaacati almanfiya shafaacada la diiday waa midda shirka uu ku jiro sifatu shafaacati almuhbata shafaacada la sugay iyadana waa midda ahlu tawxiidka oo ahlul'ikhlaaska iyo owlada ay u yihiin dikru shafaacati alkubraa shafaacada weyn in la sheego wahiya almaqaamu almaxmuud waa maqaamka la mahadin doono qof walba intuu ka fariistaa nabigeen lagu karaameeyey calayhi isalaatu wassalaam alkhaamisatu sifatu maa yafcaluhu nabigu wuxuu samayn doono markaa shafaacada loo idmo markaa uu shafaaci rabo li'annahu laa yabda'u bishafaacati shafaacada asagoo kuma bilaabanayo bal yasudu wou sujuudayaa fa idaa udina lahu markii loo idmo shafaca markaasoo uu shafeecaya taasna waxay ku tusinaysaa nabiga adabtiisa calayhi salaatu wasalaam iyo alla cadamadiis alla qofku tuu dalaq u yidhaahdo waxaan sameeya qofku dhihi kara lama arko cadamada alle subxaana wa tacaala nabigana adabtiisa maca rabbihi yata-adab sujuudow ku bilaaba maahane waxa weeye hadal ma ku bilaabaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam asaadisatu man ascadu nnaasi biha qofka ugu saciidsan oo ugu mudnaanta badan inaa ogaan mushrik maantana awliyaa almadad maale maahane waa qofka laa ilaaha illahu khaalisa min qalbi ee shirki oo dhan ka fogaada ilaahay cibaadad u khallisa nacam asaabicatu annaha laa takuun liman ashraka biاllah qofka ilaahay shirki u sameeyey uma noqonayso athaaminatu bayaanu xaqiiqatihaa xaqiiqada shafaacada in la caddeeyo oo waa maxay ilaahay inuu qofka uu ku tafadulo dad uu ku tafadulo inay maaragtay dad ugu naxar dad kale ergado dadkaasna ay karaamo u tahay qofkaana ay maaragtay raxmo u tahay marka xag alle ka imaanay baabu qowlullaahi tacaala haa ahaaminatu bayaanu xaqiiqatiha waa sheegnay baabu qowli laa ilaaha ila allah baabu qowlullaahi tacaala qowlka alle uu yidhi innaka adiga laa tahdii ma hanuuni kartid man axbabta ciddaad jeceshahay walaakina allaha allaa yahdi hanuuninaayo man yashaau ciddou doono wa huwa asagoona aclamu kii og waayo bilmuhtadiina kuwa hanuunsan halkan waxa weeye baabkan wuxuu shiikhu u gontay sida aan arki doono qisada abi aalib inuu nabigu hanuunka u bandhiga calayhi salaatu wasalaam uu kabacdina uu ka diiday marka nabiga isagoo afdalu afdalulkhalqi ah wa acdamuhum cinda allaahi jaahan cid walbana ilaahay agtiisa ugu weji wanaagsan wasiilo ilaahay wax loogu dhowaado iimaan iyo camal saalix iyo dacwona alle ugu dhow haddana markuu isku dayay adeerkiisaoo wax badan xataa diinta uga qabtay inuu hanuuniyo haddana hidaayadii maadaama alla oosan idmin waa ku intifaaci waay nabiguna awood waa u yeelo waayo inuu hidaaya tawfiiq ou hanuuniyo marka haddii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wixii uu rabay haddaan ilaahay uuna socodsiinin subxaana wa tacaala ayna soconaynin awooddiisi intaa ku ekaata inuu xaqi u sheego adeerkiisa laakiin uu hidaayadii qalbigiisa uu geli waayo loona sheegoo la yidhi innaka adiga laa tahdii ma hanuuni karta man axbabta ciddaa jecesha macnaa hidaayatu tawfiiq waayo uusa heli karin amaa hidaayatu lirshaad inuu dadka ku hanuuniyo waa ilaahay waa siiyey wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim dadka dib toosanaad ku haanaysaa u tilmaantaawa walaakina allaha allaa yahdi hanuunin kara man yashaau cidduu doono oo tawfiiqdu afuji kara wa huwa isagaana aclamu og bilmuhtadiina kuwa hanuunka qaadanay ilaaha og marka xikmada waxay yidhaahdaan culimmada oo abi aalib loo waafajin waaye ilaahay isagaa og subxaanahu wa qof walba inuu cibro qaato uu ogaado cid awood iyo hidaaye aad wax ku haysan aabbaha iyo hooyada cidaad jeceshahay inaadan waxba u tari karin so dad kaloo badanaa iska islaam dadkii acdaadii dinta diinta la dagaalami jiray abu sufyaana soo wada islaam ilaahayna wuxuu qadaray subxaana wa tacaala abu aalib oo intaa diinta u kifaaxi jiray inuusan islaamin marka taas mucjizo ilaahay inuu tasarufka u koonka uu leeyahay maadaama nabigeenna tasaruf oo saxbo kule isagoo rasuulkii leeyahay axaba alkhalqi ila allahi khaliilullahi isagoo ah qof kale inaad marka aada maciin bidoo tiraada ilaahay agtiisuu ku leeyahay waa doqonnimo meesha ugu weyn waay marka waxaanoo dhan waxay xaqiijinaysaa tawxiidkaa lagu xaqiijinaya nabiga xaalkiisa iyo dadkiisaa miifaal lagaa tusinaya ma garan war ilaahay maana wax kaloo wax heli kara lama arko nabiguna ha igu tacalluqinlo ilaahay ku tacalluqo qoyskiisa u sheegay nacam wa fi saxiixi waxaa ku sugan can ibni waa saciid ibni ibnu xasm almakhzuumi waay waa ninkan saydu taabiciina la yidhaahdaa abu hurayra axaadiida ninka ka qaatay wey culimmadu waxay dhihi jireen laa aclamu fi taabiciina awsacu cilman minhu qof taabiciinta ka cilmi badan ma naqaa udhi jira calm maraasiishiisana waxaa waa asaxu lmaraasiil mursal waa xadiidka markuu taabicigu uu yidhahdo qaalka surda oo saxaabiga ma cid kale la xadfo nacam marka nin aad weyn buu ahaa can abihi wuxuu ka wariyey oo musayb ibnu xasin ahaa aabihiis markaas saxaabi u ahaa qaala wuxuu yidhi lamaa xadarat alwafaatu lamaa xadarad markay ku timid abaa aalib alwafaatu geeridii macnaa sakaraatulmowtka markay ku yimid jirradii u dhimanaayo jaa'ahu rasuululaahi rasuulka alle ayaa u yimid walxaal cindahu cabdullaahi bnu abi umaya ou la joogo iyo wa abuu jahl abuu jahl marka waa saddex almusay ibnu xasm cabdullaahi ibnu abi umay ubaya iyo abujahl calayhi saddexoodii abu jahlan ka islaan labada kale waa islaamin cabdullahi ibnu abi umaya iyo maaragtay eh, saciid ibnu musayib aabiis musayib ibnu xasm way islaameen fa qaala lahu nabigu markaas wuxuu ku yidhi asagoo adeerkiisa la hadlaaya yaa cammi adeerow riwaayaad kale waxay leedahay oo xaafidku uu keenay macna adeerow dadka adaa iigu nacfi badan oo wax walbaba ii qabto ee qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah allah maana wax kaloo xaq lagu caabudi karo ma jiro kelimatan ay qul kelimatan dheh uxaaju laka bihaa aan kugu doode cinda allahi ilaahi agtiisa oo nin tawxiid haystoo meel haysano markaad kelimada tawxiidka haysato ayaa markaa shafaacadaad meel ay qabanaysa weliba xaaladdaas sakaraatulmowdow ku jira laakiin isaga khaas ahaan hadduu dhihi lahaa xataa waa laga aqbali lahaa markuu nabigu saa u sheegay labadoodii cabdullaahi bnu abi um umaya oo gaal ahaa markaas aan islaamin iyo abujahal oo inkaar qabeen faqaalaa lahu waxay ku yidhaahdeen abtiyaalayna u ahaayeen oo maaragtay abuu aalib hooyadiisa binu maqsuume ah faqaala lahu waxay ku yidhaahdeen atargaba can millati cabdilmualib ma diinta cabdilmualibaa ka tegaysa diinta cabdilmualibda shirki bay ahayd rabbi waa yaqaanay oo waa kii yidhi inna anaa rabu libili walilbeyti rabban tawxiid rubiya waa yaqaanay laakiin hadda shirki bay ahayd diintiisa faacaada calayhi nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa ku soo celiyey yaa cami qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah fa kaana wuxuu ah aakhiru maa qaala wuxuu yidhi waxaa ugu dembeeyey inuu yidhi huwa isagu calaa millati cabdilmualib cabdilmualib diintiis ayuu ku sugan yahay marka isagu wuxuu yidhi abu aalib anaa millata cabdilmualib ou dhahay laakiin qofka raawigaa waa iska wareejiyaa kelimada licaankaa iyo wax oo kufriga waa la iska wareejiyaa marka meeshuu ka dhihi lahaa ana oo ka dhihi laha oo wareejiyo wuxuu yidhi fa kaana wuxuu ahaa aakhiru maa qaala wixii wax ugu dambeeyey huwa isagoo calaa millati cabdilmuطalib diinta cabdilmuطalib ku taagan yahay wa abaa wou diida an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu dhahay markuu saa yidhi la astakfirana laka waa dembi dhaafan ku weydiinayaa maa lam unha canka intaan la iga reebin fa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey maa kaana uma ahaanin lilnebiyi nebigii iyo waladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaa an yastakfiruu inay dembi dhaaf u weydiiyaan lilmushrikiinta gaaladii walow kaanuu haba ahaadeeno ulii qurba qurba qaraababa ha ahaadeen waanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fii abi aalibna wuxuu ku soo dejiyey innaka adigu laa tahdii ma hanuuni kartid man axbabta ciddaad jeceshahay walaakina allaha allaa yahdii hanuuninaayo man yashaau ciddou rabo wa huwa isagaan aclamu ogow bilmuhtadiina kuwa hanuunka u aqbalaayo usuu bada ilaahay isagaa og marka aayaddan abu daalibay ku soo degtay laakiin aayadda dambe gadaalay ka soo degtay oo cahdigii madiina oo saxaabadii in badan ayaa waxay dhaheen sidau nebi ibraahim oo aabbayaalkii ugu istikfaar weydiin jiray ayaan ugu istikfaar weydiinay markaasaa marka laga diiday nabige nabigeema saxaabadii waa laga diiday sidoo kale nabigu intuu qabriga hooyadiis yimid ayuu ooye uu dadkii ka ooyey marka ilaahay waxau weydiisay inuu demi dhaafo waa laga diiday laakiin inuu qabrigeeda uu ziyaarto waa loo oggolaaday aayaddaana marka soo degtay maa kaana uma ahaan lilnebiyi nabiga iyo waladiina aamanuu an yastakfiruu dembi dhaaf inay u weydiiyaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu ulil qurbaa qaraaba ha ahaadeen halkaa markaa noo joogo insha alla fiihi masaa'il